الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد ilaahay hadduu idmo subxaana wa tacaala waxaan meesha ka bilaabaynaa kitaabka lagu magacaabo suwar min xayaati saxaaba kitaabku waa kitaab ka hadla dhowr saxaabada nebiga ka mid ah taariikh nololeedkooda iyo waxyaabihii ay soo mareen aad bay u fiican tahay dadku inay ogaadaan qaabkii ay u noolaayeen sida ay rasuulka u rumeeyeen halgankii taariikhda ay soo mareen iyo wixii markaa la mid ah dhowrkaa saxaabi ayaanu wax ka tilmaamaynaa ama aan ka baran doonnaa hadduu rabbi idmo subxaana wa tacaala sidaa darteed ayaa saxaabi kasta mar allaala marka la sheego wax yar oo halkudhig ah ayaa la raacsiin doonaa wuxuu ka bilaabanayaa saciid bin caamir aljumaxiyu saxaabiga lagu magacaabo saciid bin caamir rajulun halkudhigiisa wuxuu noqday saciid waa rajul ama waa nin ishtaraa iibsaday alaakhirata aakhiradii ayuu soo iibsadoo bidunyaa adduun buu dhaafsiistay inuu adduunkii iska bixiyey ayuu aakhiro soo qaatay wa aahara allaaha ilaahayna ka doortay iyo wa rasuulahu rasuulkiisa calaa maa siwaahumaa wixii ka soo haray ilaah iyo rasuulkiisana wuu doorto wixii ka soo haray ayuu ka doortay kaana wuxuu ahaa alfataa shaakii ama dhallinyarihii saciid bin caamir aljumaxiyu lagu magacaabayay waaxida min alaalaafi almu'allafati kumaankii kun mid ka mid ah ayuu ahaa aladiina kuwaasoo kharajuu u soo baxay ilaa mindaqati tanciim tanciim meesha lagu magacaabo tanciim meel lagu magacaabo rag isugu soo baxoo kumaantun ahaa ayuu saciid mid ka ahaa tanciim oo fii daahiri makata maka bannaankeeda ku tiilay meel maka bannaanka ka ah meesha lagu magacaabo tanciim ayay isu soo baxeen waana bidacwatin bisababi dacwatin yeerid ay isugu yeedheen sababteeda min zucamaa'i qoraysh qoraysh odayaalkoodii ayaa waxay sameeyeen inay dadka isugu waceen liyashhaduu say u daawadaan masraca khudaybin khubayb dilkiisa khubaybkii bin cadiyinka ahaa khubayb bin cadiy saxaabigii lagu magacaabahaya dil la dilaayey ayay odayaashii qoraysh isugu waceen dadkii raggaasuu markaa ku jiray saciid ninka lagu magacaabo khubayb wuxuu ahaa axadi asxaabi muxammedin nebi moxamed asxaabtiisa mid ka mid ah bacda an dafiruu markii ay gacanta ku dhigeen kadib bihi asaga qadaran si gaabma ah si qadara ah ama si qiyaano ah oo kelis ah ayay markaa gacanta ugu dhigeenay uga guulaysteen khiso yar baa ku jirtay khubaybka iyo koox saxaabo ka mida ah nebiga diray sala allahu calayhi wasalam inay meel howlgal ka sameeyaan rag ayaa u soo baxoo si gaarmaa ku qabtay mar allaala markii la qabtaa dhowrna ay dileen dhowrnay gacanta ku dhigeen raggii gacanta lagu dhigay buu khudayb ku jiray dagaalkii beder ayuu rag fara badan ama dad ka laayay nimankii reer quraysh waxay rabeen marka inay uga aargutaan raggii qabsaday baa quraysh ka iibiyey quraysh waxay guda galeen marka inay khubayb dilaan dilkaasi maalintii la gaaray yaa odayaashii qoraysh waxay direen waxay direen inay dadka isugu soo wacaan si looga soo qayb galo ninkaa dilkiisa macnuhu waa sida saciidna wuu ka qayb galay waqad makkanahu waxay u suuro gelisay saciid shabaabuhu dhallinyarnimadiisii almawfuur oo buuxday dhallinyarnimo buuxsantay buu markaa lahaa iyo futuwatuhu dhallinyaranimadiisii almutadafiqatu ee burqanaysay ama daadaadanaysay dhallinyaranimo heerka ugu fiican ayuu markaa gaarsiisnaaye dhallinyaranimadaa waxay u suuro gelisay min an yasaaxima inuu ku ciriiriyo annaasa dadka bilmanaakibi garbaha canug yaroo dhallinyaroo korayoo markaa soo kacay buu ahaa waxay u suuro gelisay inuu garbihiisa ku ciriiriyo dadka xataa xaada ilaa uu la sinmay uu la ekaaday shuyuuqa qurayshin qoraysh odayaashoodii ilan dadka odayadee zucamada ah marka ixtifaalo la samaynayo safka hore lasoo fadhiisiyaa dadkii intuu garbaha ku soo riixriixay yuu safkii hore yimido odayaashii qoraysh ay fadhiyeen min amhaali sidii abi sufyaan ibni xarbin oo kale cusfaan ibnu umaya wagayrihimaa wixii la mid oo ah, miman ka mid ah yatasaddaruuna safka hore ku jiray almawkiba mawkibkii iyo bandhigii safka hore ragga fadhiyey ayuu la soo sinmay abaa sufyaan ibn xarbi safwaan ibnu ubayi raggii la mid ah oo miman ka mid ah yatasaddaruuna safka hore fadhiyey almawkiba mawkibkii ixtifaalkii bandhigii safka hore kaga jiray ilaa uma soo sinmay waqad ataaxa lahu waxay u suuro gelisay asaga waa saciide daalika arrintaa an yaraa inuu arko asiira qurayshin qoraysh qafaarkoodii oo mukabbalan ku xirxiran biquyuudihi xargihiisii wiilkii yaraa qafee xubayb oo qafaal ahaa oo ay qoraysh haysatay ayaa waxay u suurogelisay siciid inuu arko asagoo xirxiran oo garbaduub inta loo xidhay biquyuudihi ku xidhan katiinadiisii ama xargihiisii wa akufu nnisaa'i dumarkii gacmahooda waasibyaani iyo caruurtii yaryaray waashubaani iyo dhallinyaradiina tadafacuhu ay ku riixayso ilaa saaxati almowti goobtii geerida dafcan riixitaan saasay u riixayaanoo waxay sii gelinayaan goobtii lagu diri lahaa waa saaxati اlmowti dafcan riixitaan maxay ka rabaan layantaqimu say uga argutaan min muxammadin muxammed waa nebigee fii shaksihi shaksinimadiisa saciid khubayb shaksinimadiisa inay muxamed uga aargutaan bacdamaysan muxamed haynin marka ay dilayaan khubayb inay iska dhigaan sidii ayagoo muxamed ama nebiga dilaya oo kale saasay rabaan iyo waliyaqaan inay u aargudaan liqatlaahum kuwoodii looga laayay fii badarin dagaalkii bader biqadlihi khubayb dilkiisa dilka khubayb say uga sii aargudaanay aargudasho uga dhigaan kuwoodii looga dilo looga laayay dagaalkii bader walamaa goortii wasalat ay la soo gaartay haadihi اljumuucu dadkaa tiraha badan alxaashidatu oo xaashidada ahoo isku yimid ama isku soo ururay biasiirihaa qafaalkoodii markay la soo gaareen ila almakaani makaankii almucaddi loogu talagalay almucaddi loogu talagalay liqadlihi dilkiisa asiirkiisay u soo wadeen baa waxay la soo gaareen meeshii ay ku dili lahaayeen waqafa wuu istaagay alfataa wiilkii dhallinyaraha ahaa waa saciid ibni caamir aljumaxiy biqaamatihi joogiisii buu ku istaagay waa istaagiisii almamduudati ee dheeraa nin aad u dheer buu ahaa yuilu asagoo soo fiirinaya yuilu macnaha asagoo isku soo dheeraynaya bacdamuu dheer yahay ayuu rabaa inuu saa usoo soo fiiriyo waa isagoo qooransanayo qoorqoor saas ugu soo fiirinaya calaa khubaybin khubaybkii la dilayay wa asagoo yuqadamu la soo gelinayo khubaybna ilaa khashabati salbi qorigii daldalaadda tiirkii iyo alwaaxii lagu deldeli lahaa asagoo loo sii wado ayuu saa u qooransanhayay saciidna wa samica sawtahu codkiisii buu maqlay saciid baa maqlaye codkii khubay ahaabita oo deganaa ama sugnaa alhaadiya ee deganaa min khilaali siyaaxi niswati dumarkii qayladooda dhexdooda iyo wasibyaani ciyaalkii ayuu ka dhex maqlay ciyaalkii iyo dumarkii way qaylinayeen ninka lagu magacaabo khubaydna cod degan ayuu ku dhex hadlaayey qayladaa gudaheeda saciidna wuu maqlaayey wahuwa yaquul asagoo odhanaya waa qubayde in shi'tum haddii aad doontaan an tatrukuunii inaad idhaaftaan ood iga tagtaan arkacu saan u tukada rakcatayni laba rakacadood qabla masracii dilkayga ka hor bacdamaad idili rabtaan intaadan idilin haddaad xargaha iga furfurtaan ood idaysaan aan laba rakacadood tukadee fafcaluu ii sameeya buu yidhi xaaladaah waa codsi wuxuu ka codsanayaa bacdamaa la dili rabo inta aadan idili ka hor aan laba rakacadood tukaday haddaad ii samayn kartaan ii sameeya buu yidhi fafcal sameeya uma intaa kadib mada waa eegay saciid ilayhi khubayb ayuu fiiriyey waxaal huwa asagoo yastaqbilu alkacbata kacbada qaabilay khurayb waa la sii furo waxay ka ogolaadeen inuu inuu tukado wuxuu u sii jeestay dhanka kacbada wayusallii wuxuu tukanayay ragcatayni laba rakcadood asagoo tukanaya ayuu saa u fiiriya saciid yaa lixusnihimaa alla qurux badnaayeenaa labadaa rakcadood laba rakcadood oo aad u qurux badan bay ahaayeen wayaa la tamaamihimaa alla dhammaystirnaayeena laba rakacadood oo labtaam yeelay qurux badan bay ahaayeen uma intaaka bacdi ra'aahu wuu arkay saciid khubayb uu arkay oo yuqbilu qaabilay oo u sii jeestay calaa zucamaa'i alqawmi qoomka madaxdoodii wayaquul uuna odhanayuu ku yidhi wallaahi allah ku dhaartaye lowlaa an tadunnuu haddaadan ii malayn lahayn cannii anigu aqaltu inaan u dheeraynayo alsalaata salaada jazacan argagax iyo cabsi aan ka argagaxaya min almowti geerida lastakartu waan ka badsan lahaa min asalaati salaada laba rakaca keliya waxaan u tukaday waxaan ka baqaya haddaan sii wadwadoon dheereeyo inaad idhahdaan fulayga fiiriya salaadu isku mashquulinaya dilkuu ka cabsana taa haddaanan ka baqayn buu yidhi salaadaan badsan lahaa uma hahida kabacdi wuxuu fiiriyey waa saciide uma kabacdi shahida wuxuu fiiriyey waa saciid qowmahu qoonkiisa bicaynay ra'sihi madaxiisa labadooda labada indhooda ku yaal macnaha labadiisa indhood ayaa wuxuu ku eeguu ku sheegay uu ku fiiriyey ra'sahu wahum ayagoo waa quraysh uma kabacdi shahida wuxuu eegay saciid qowmahu qoonkiisii waa qurayshe bicaynay ra'sihi madaxiisa labadooda nood wahum ayagoo yumahiluuna mahalaya ayagoo jarjarayoo googoynahaya bikhubaybin khubayb xayan asagoo nool asagoo nool oo taagan ayay waxay ku samaynayeen tamfiid way bedelayeen way googoynahayeen oo fayaqtacuuna googoynahaya min jasadihi jasadkiisa alqicata gobol tilwa alqicata gobol kadib bacda alqidca macnaha gobol markay gooyaanba gobolkalay sii goynahayaan gobol bay goynahayeen oo asagoo nool oo taagan wahum yaquuluuna waxayna ku ohaayeen lahu asaga atuxibu ma jeceshahay an yakuuna inuu ahaada muxamedun muxamed waa nebi dhaada muxameda makaanaka booska hadda aad joogto oo kale in muxamed inta lasoo qabto saa loo jarjaro booskaaga aad ku xidhantaha lagu soo xiro wa anta naajin adna aad korto saa ma jeclaan lahayd baa la yidhi su-aashaasay weydiinayaan gobolna waa jaraayaan su-aashaasay weydiina cadna waa ka goynayaan fa yaquulu wuxuu yidhi wuxuu odhanayay asagana waa xaal addimaa'u dhiiggii tanzifu uu ka burqanayo minhu xaggiisa ilaa markii cadla gooyo dhiig baa soo daadanaaya asagoo dhiiggiisaa dhiiggiisii daadanaya ayna leeyihiin muxamed in halka lagu soo xidho oo saan aan u galno adna aad badbaada ma jeclaan lahayd wuxuu yidhi asagoo dhiiggu ka qubanaayo wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa uxibbu ma jecli an akuuna inaan ahaada aaminan mid aamin ah waadican badqaba fii ahlii wa waladii ehelkayga iyo walad iyo owlaadayda anoo dhex jooga oo aamin ahoo ku badqaba ma jecli وأنa محamda نبي محamdna يuؤkhaz lagu duro bishawkaةi qodax idinka waxaad leedihin halkaa lagu soo xiro alla googooyo gurigaaga ma jeclaanad inaad joogto asagoo gurigiisa jooga anna aan ahay mid ehelkayga iyo ku dhex sugan ma jecli nebi moxamed inay qodaxi iga durto sala allahu calayhi wasalam inaad googoysaan baad sheegaysiin buu yidhi fayulawixu nnaas dadkii baa haatiyey biaydihim gacmahooda fi lfadaa'i bannaankii wayatacaalaa waxaa kor noqday siyaaxuhum qayladoodii hal mar bay qaylo ku dhufteen aniqtuluu waqtuluu dila dila saasay markaa idhaahdeen haddiiba meesha uu gaarsiisan yahay hala dilo uma ka absara wuxuu arkay saciid bin caamir khubayban khubayb buu arkay yarfacu kor u qaaday basarahu araggiisa yarfacu qaaday basarahu araggiisa ila asamaa'i xagga kore kor buu saa u fiiriyey min fawqi khashabati salbi asagoo saaran alwaaxii iyo tiirkii lagu deldelay wayaquul odhanaya allaahumma ilaahayow axsihim koob cadadan tira ku koob buu yidhi ilaahayow ayagoo dhan wax la tirin kara ka dhig uu habaaray waqatulhum allawlaay oo dil badadan gobol gobol ama mid mid walaa tuqaadir ha ka tegin minhum xaggooda axadan rabbow habadna ha dhaafin buu yidhi khubayb oo sidaa u habaartamaaya ayuu saciid arkay marka uma kabacdi markuu khubayb intaa yidhi lafada wuxuu tufay ama ka baxday anfaasahu naftiisii alakhiirata ee dambe wuu ruux baxay waa u dhintay wa asagoo ay ku sugan tahay korkiisa maa shay lam yastadic la keri waayo la awoodi karin ixsaa'ahu in la koobo in la tiriyo oo min darabaati suyuufi seefo lagu garaacay ah oo tacanaati rinaaxi iyo warmo lagu duray ah wax aan la tirin karin yaa jasadkiisa ku yaala seefaf lagu dhuftay waaraba qof kasta wuxuu la gaari karo ayuu markaa la gaaray waa saxaabi caadad way noqotay marka intaa markay dhacday qurayshun quraysh ilaa makata markay ku laabatay wanasiyad eh, waxay hilmaantay fii zaxmati alaxdaafi dhacdadii aljisaami ee foosha xumayd zaxmadii iyo dhacdadii ayay hilmaameen oo khubayban khubayb ay ku sameeyeen iyo wamasracahu dilkiisa dilkii ay dileen iyo wixii axdaafee dhacday way iloobeen laakina alfataa laakiin wiilkaa shaabka ah alyaafica ee qaangaarka ah ama qaangaarka u dhow hadda bislaaday yaafica waa aladii quruba albuluuq wuxuu u dhow yahay inuu hadda qaangaaro waa saciid bin caamir aljumaciye lam yaqib kama maqnaanin khubaybun khubayb can khaatirihi maskaxdiisa laxdatan hal daqiiqo hal laxda a ah xataa maskaxdiisa kama maqnaanin kaana wuxuu ahaa saciid yaraahu mid arkaa fii xilmihi riyadiisa idaa naama markuu hurdo markuu seexday ayuu ku arki jiray wayaraahu wuxuu ku arki jiray bikhiyaalihi khiyaanadiisa khiyaanada waxaa loola jeedaa qofka asagoo soo jeeda waxyaabahu aad arko xusuus waxbay maskaxda soo xusuusataa wahwa mustayqidun asagoo soo jeedana xusuustiisa ayuu ku arki jiray wayamulu wuu soo istaagi jiray khubayb amaamahu saciid hortiisa wahwa yusallii asagoo tukanaya rakcatayhi labadiisii rakcadood alhaadi'atayni ee deganayd almuطma'inatayni xasilnayd xasilayd amaama khashabat salbi tiirkii lagu salbinaayo horteeda maalintuu ku tukanaayey yo hortiisa imaanaysay wayasmac wuxuu maqlayay saciid raniina sawtihi codkiisa dhawaaqiisii ayuu maqlaayey oo fii udunayhi dhegihiisa ku soo dhacayey waxaaliyahuwa isagoo yadcuu habaaraya calaa qurayshin qoraysh maalintii khubayb uu quraysh habaaraayey dhagiisay ku dhacayeen fa yakhshaa markaasuu baqhayey an tascaqahu inay ku soo dhacdo ama ay disho saa'iqatun biriq ama ay musiibo aw takhira ama ay ku dhacdo calayhi korkiisa sakhra dhagax oo min asamaa cirka uga timaada mar walba oo xusuusto dhacdadaa saxaabigaasaa hogelaayey wuxuu ka baqaayay inay asiibtay disho saa'iqatan biriq aw amase takiru ay dhacdo calayhi korkiisa takira calayhi sakratun dhagax min asamaa'i erkayna markaa uga soo dhacdo uma intaa ka bacdi ina khubayban khubayb ninka lagu magacaabo callama wuxuu baray saciidan saciid wuxuu baray waa wiilkii daawanahayey maa shay lam yakun uusan yaclamu ahayn mid yaqaana min qablu horay wuxuusan horay u aqoonin ayuu baray wuu ka bartay callamahu waxa uu baray ana alxayaata nolosha alxiqatee dhabta ah caqiidatun inay caqiida tahay shay la aaminsanaado lagu dhintoon laga leexleexanin iyo wajihaadun fii sabiili اlcaqiidati waddada caqiidada oo lagu jihaada xata almowt ilaa geeri ay timaado taa buu ka bartay wacallamahu ayضa sidoo kale waxa uu ka bartay ana aliimaana araasikha iimaanka sugan yafcalu inuu sameeyo alacaajiiba sheeyaala yaab leh nin la ku sii dayne muxamed meesha ma ku soo xidhnaa oo dhiiggiisii soconayo dhahaya maya qodaxi inay iga durta ma rabo iimaan raasik ah waaye iimaanka raasiqa yafcalu inuu sameeyo alacaajiiba waxyaabo lala yaabo wayasnacu uu sameeyo almucjizaat sheeye mucjizaad ah wacallamahu amran aakhara wuxuu kaloo ka bartay xaggiisoo qubayd uu baray siciid arrin kale maxay tahay arrinta kale huwa waxay tahay ana arajula minka alladii kaasoo yuxibbuhu ay jecel yihiin asxaabuhu asxaabtiisa kulla haada alxubbi jacaylkaa dhammaantii innamaa huwa nebiyun inuu nebi yahay mu'ayadun laga taageero laga xoojiya min asamaa'i xagga sare ninkan inuu nebi yahay nebigaasuu mu'ayid ahoo la xoojiyo la taageero xagga samada laga taageero cinda daalika markaa agteeda sharaxa allaahu ilaah wuxuu ku waasiciyey sadra saciid ibni caamir saciid ibni caamir laabtiisa ila alislaami islaamnimaa ilaahay geliyey subxaana wa tacaala saasuu ka soo islaamay faqaama wuxuu dhex istaagay fii mala'in jameeco oo min annaasi dadka ka mid ah wa aclana wuxuu iclaamiyey uu u sheegay baraa'atahu kaberi noqoshadiisa uu maanta wixii ka dambeeya beri uu ka yahay min aafaami qurayshin qoraysh dembiyaalkay ku jiraan iyo wa awsaarihaa awsaartooda waa dembiyaalkoodii iyo wa khalcahu kasiibitaankuu ka siibtay oo ka dhex baxay liasnaamihaa wa awhaanihaa asnaamteeda iyo sanamada ay markaa caabudaan iyo wa dukhuulahu gelitaankiisii fii diin illaahi ilaahay diinkiisii uu galayna si iclaana ayuu u sheegay waana u caddeeyey haajara waa hijrooday marka saciid bin caamir intaa markaa la joogaa saciid bin caamir wuxuu u hijrooday ila almadiinati magaaladii madiina walazima wuxuu ag fadhiistayuu laasimay rasuul allahi rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi calayhi naxariisyaalka alla korkiisa ha ahaatee wa shahida wuxuu kala qayb galay macahu rasuulkala jirhkiisii micigiisa khaybara dagaalkii khaybar iyo wamaa bacdaha wixii ka dambeeyey oo min alghasawaati duulaana ah dhammaan wuu ka qayb galay walama intaqala markuu guuray ama uu u wareegay annabiyu alkariimu nebigii kariimka ay wanaagsanaa ilaa jiwaari rabbihi rabbigii jawaaradiisii ilaah xaggiisa markuu aaday macnaha markuu dhintaa loola jeedaa rasuulka wahuwa asagoo raadin raali ka ah canhu saciid dalla wuxuu noqday saciid min bacdihi rasuulka geeridiisii kadib sayfan sayf buu noqday masluulan gal baxsan seef galka laga saaray oo fii aydi khaliifatayhi labadii khaliif ee abiibakarin wa cumara ahaa gacmahooda ku jira asagaa seef isku bedelay macnaha ma aha ee wuxuu noqday seef macnaha geesi dagaalama oo mar walba taageero oo amarkii ay bixiyaan labadii khaliifee abibakar iyo cumaroo nebiga ka dembeeyey gacantooda markaa ku jira caasha wuu noolaaday waa saciid maalan asagoo tusaale ah fariidan fadan ayadoo kale aan la arkin fariidaha keliya ah fardan keli ah macnaha maal ayadoo kale asagoo kale aan laakiin asagoo ah ayuu noolaaday yuu maal u noqday lilmu'mini mu'minkii alladii mu'minkaasoo ishtaraa gatay alaakhirata aakhiro bidunya adduunka ku iibsaday waa nin inta adduunka iska bixiyey aakhiro soo qaatay nin kastoo noocaasuu tusaale u noqday wa aabara doortay mardaata allaahi ilaahay raadi ahaashadiisiina iyo wathawaalahu ilaahay abaalgudkiisii ka doortay calaa saa'iri raqabaati nafsi nafsada raqabaadkii waxyaabaha ay jeceshahay iyo washahawaati shahawaadkii wixii ka soo haray intaasoo dhan ka doortay allah raadihaashadiisa iyo hawaabtiisa hamigiisan uusan markaa adduun noqonin wakaana kaana waxay ahaayeen khaliifataa rasuuliillaahi rasuulka alla labadiisii khaliif waa abuubakar iyo cumare yacrifaani kuwa gartoo aqoonsada lisaciid ibni caamirin saciid ibni caamir sidqahu runtiisa ayay aqoonsan jireen ay ogaayeen wa taqwaahu alla ka cabsigiisa iyo dhowrsanaantiisa wayastamicaani waxay dhegaysan jireen ilaa nusxihi waanadiisa mar allaala markuu xafiiska ugu soo galo uu umaninayo way dhegaysan jireen wa wayusiikhaan waxay u dheg raaricin jireen ilaa qowlihi hadalkiisa hadalkiisana dhegtay u dhigi jireeno mar allaala markuu la hadlaayo dhinac kale ma fiirin jirin dakhala wuu soo galay saciid calaa cumar ibn khadaab buu galay maalin waa fii wali khilaafatihi khilaafadiisii bilowgeeda cumar ibn khadaab oo markaa la doortay oo kursigii madaxtinimada ku fadhiya yaa saciid albaabka usoo galay faqaala wuxu uhi yaa cumaru cumarow cumar awsiika waxaan kuu dardaarmayaa an takhsha allaha inaad ilaahay uga cabsato fi nnaasi dadka dadkan aad u talinayso madaxda lagaaga dhigay alla uga baq walaa takhsha annaasa dadka ha uga cabsanin fi llaahi ilaahay xaqa fuli macnaha wa anlaa yukhaalifa inuusan khilaafin baan kuu dardaarmayaa qowlka hadalkaaga ficlaka ficilkaaga hadalkaaga waxaad sheegayso iyo ficilka aad samaynaysa yaysan isdhinac marin isku mid ha ahaadaano fa ina khayra alqawli hadalkan u khayr badan maa waayo sadaqahu lficilu ficilku u rumeeyo markaad wanaag sheegayso wanaagga laga arko wanaag baan sheegaya xumaan baan gelayaysan dhicin hadalka waxa u rumeeya waa ficilka faina khayra alqawli hadal waxaa u khayr badan maa sadaqahu اlficl wuxuu ficilka u rumeeyo yaa cumaru cumarow aqim oog ku istaaji oo ku hagaaji wajhaka wejigaaga liman qof wallaaka allaahu ilaahay uu kuu dhiibay amrahu amarkiisa oo min baciidi muslimiin muslimiinta ka fog iyo wa dhow labadaba ah ha iska dhigin madaxda ka dhuumata dadkee soo hor fadhiisa dadweynaha waxay u baahan yihin ogow wax allaala waxa amnigoodii dhibaatadooda fiirfiiri waa min baciidi muslimiin wa qariibihim labadaba waaxiba la jeclow lahum dadka ma tuxibu waxaad la jeceshaa linafsika nafsadaada iyo wa ahli beytika ahlu beytkaaga waxaad daldalayso xoolaha ah ee gurigaaga aad geysanayso dadka la jeclo ha noqonin madax inta madaxtinimo loo dhiilay wax kasta markaa gurto dadka halmaamay waaxiba lahum la jeclow ma tuxibu linafsika waxaad nafsadaada la jeceshahay waahli baytig waakrah nac buu yidhi oo waxaad la nacdaa wakrah lahum ayaga maa takrahu linafsika waxaad nafsadaada ku nacayso iyo ahli baytiga ahlubaytkaaga waxaad nafsadaada in lagu samay aad diidayso ahlu baytkaaga in lagu fal aad nacaysana ka ilaali dadka wakhudi dabaalo oo tiimboo hoosgal moolka meesha salka ah u tag ila xaqa xaqa dhinacna hooga bixin ku dhex jiro moolkiisa iyo meesha ugu hoosaysa tag walaa takhaf ha uga baqin fillaahi ilaahay lawmata laa'im mid dagaal badan dagaalkiisa nin dagaal badan dagaalkiisan allah ha uga cabsanin faqaala cumaru cumar baa yidhi waman yastaiicu yaa awoodi karaa daalika arrintaa yaa saciidu saciidow waxaan aad sheegtay wax culus waaye yaa awoodi karaa waa yaa samayn kara saciidow jawaabkuu siiyo faqaala wuxuu yidhi yastatiicu waxaa awoodi karaa rajulu nin oo midluka abal kale ah nin madax ah oo abal kale ah oo miman ahwallaahum allaahu mid ilaahay ugu dhiibay amra ummati muxammadin ummatu muxamed amarkoodii arrintooda qofuu alla u dhiibay walaysa baynahu wa bayna allaahi axad asii ilaahayna qofuusan u dhaxayn subxaana wa tacaala qofka hogaamiyaha ah madaxweynaha ah qof u dhexeeya sii alla ma jiro subxaana wa tacaala cinda dalika markaa agteeda dacaa wuu u yeeray cumar ibn khadaab saciidan saciid ayuu u yeeray ilaa mu'aasaratihi inuu wasiir ka dhigo mu'aasarayntiisa in la wasiireeyo asaga laftigiisa madax laga dhigo ayaa loogu wacay waqaala wuxuuhi ya saciidu saciido innaa anagu muwalluuka waxaan madax kaaga dhigaynaa oo aan kuu dhiibaynaa inaad maamusho calaa ahli xims ahluxims ximsa meesha lagu magacaabo ayaan madax kaaga dhigaynaa faqaala wuxuuhi yaa cumaru cumarow nashadtuka allaha allan kugu dhaarinayaa alaa taftinanii ha i fidnaynin buu yidhi madaxtinimiduu ka cararayaa madaxtinimadii wuxuu arkayaa fidna inay tahay ilaah ku dhaaray wasiirnimadan iyo madaxtinimadan iga daa buu yidhi ha igu fidnaynine faqadiba cumaru cumar waa carooday wa qaala wuxuu yidhi wayxakum liibaantiinniye ama halaagiinniyo wadactum ma dhigteen haada alamra amarkaan ee kane waa madaxtinimadee fii cunuqii qoorteeda saarteen uma takhallaytum canii waad iiga baxaysaan miya keligay ahaynaya miya ma jirto buu yidhi cumar uma takhallaytum canii waad ii banaynaysaan wallaahi laa adacuka kaa tegi maayo buu yidhi uma kabacdi wallaahu wuxuu u dhiibay madax uga dhigay calaa ximsa ximsa meesha lagu magacaabo wa qaala wuxuu yihi cumar alaa nafrid laka risqan risqi ma kuu qornaa xoogaa jeeg inta lagu siiyo lacag iyo wax lagugu qoro ximse markaad tagto xagga ka sarfee wax risqiya ma ku siinaa qaala wuxuu yihi wamaa afcalu bihi ya amiir lmu'min maxaan ku samaynaa buu dhahani waxaan aad isiinaysa xoolaha ma ku iyonaad i leedahay xaggee geynayaa fa inna cataa'ii siismadayda iyo qaybta aan ku leeyahay min bayt ilmaali baytulmaalka ayaaba yasiidu ka badan can xaajatii dantayda dantayda waxaa ka badan buu yidhi waxyaabaha baytulmaalka aan ka qaato uma madaa kabacdi wuu dhaqaaqay ilaa xims ximsuu aaday shaqadii loo diray ayuu aaday wamaa huwa kama soo wareeganin ilaa qaliil wax yar maahane xataa wafada ilaa ahaan ay ugu yimideen ay u soo wafdiyeen calaa amiiri اlmu'miniin mu'miniinta amiirkoodii waa cumare ay madiine ugu yimaadeen bacdu man qayb ka mid ah dad yahiqu bihim lagu kalsoon yahay dad aad loogu kalsoon yahay oo min ahli ximsa ximse ehelkeeda ah yaa madiine ahaan cumar ugu yimid faqaala wuxuu ku yidhi raggii cumar lahum ayaga wuxuu ku yidhi uktubuu iisoo soo qora lii aniga asma'a fuqaraa'ikum dadkiina faqiiriinta ah magacyadooda iisoo soo gudbiya xataa asudda ilaa aan daboolo xaajatahum dantooda inaan wax u taraan rabaa magaaladiina idinkaa dad lagu kalsoon yahay oo fiqa ahoo musuq iyo qabiyaalaysi aan aqoonine intaad warqad qaadataan masaakiinta magaalada deggan magacyadooda iisoo gudbiya farafaxuu kitaaban kitaab bay usoo dhiibeen marka farafacuu waxay u soo gudbiyeen deh kitaaban warqad faidaa fiihi waxaa ku qoran fulaanun hebel wa fulaanun hebel wa fulaanun hebel wa saciid ibni caamir saciid ibni caamir saciid ibni caamiraa ku qoran faqaala cumar wuxuu yidhi waman saciid ibni caamir waa kuma saciid ibni caamirka aad faqiiriinta ku soo darteen faqaaluu waxay dhaheen amiirunaa amiirkeenii waay waa madaxweyne waa ninkaan nooga soo dhigtay ee madaxda qaala cumar wuxuu yidhi amiirukum faqiir amiirkiina faqiir miya amiirkiini ma faqiir ba qaaluu nacam haa wa wallaahi ilaahay baan ku dhaaranay innahu asagu latamuru calayhi waxaa soo mara alayaamu maalmo adiwaal dheer walaa yuuqadu aan laga shidin fii beytihi gurigiisa naarun dab madaxda saasaa loo baahan yahay gurigiisa dab lagama shido maalinta gowna loo dhiibaa dabshidka nagu bilowdaa soo maaha imaaradaha la dhiso saa darteed baa wuxuu yidhi waxaa dhi waxaa dhacaysay cinda qaaluu nacam waa faqiir wawallaahi baan ku dhaaramay inahu latamuru calayhi waxaa korkiisa soo mara alayaamu tiwaalu maalmo dheer walaa yuuqadu aan la hurin ama aan lagu shidin fii beytihi gurigiisa naarun dab ilan dab lagu hurin maxaa laga wadaa waxaan lagu karinaynin marka dab la shido waa mar intay taalo fabakaa cumar cumar waa ooye radia allahu canhu cumar waa ooye xataa balalat ilaa ay qoyday xataa balalad ilaa ay qoyday dumuucuhu ilintiisa lixyatahu garkiisa waa ooye aad buu u ooye uma kabacdi camada wuxuu u qasday ilaa alfi diinaarin kun diinaar fajacalahaa wuxuu yeelou dhex geliyey fii suratin kiish yar ayuu kun diinaara ku riday wa qaala wuxuu ku yidhi iqra'uu ku aqriya oo iga gaarsiiya macnaha calayhi korkiisa assalaama minii salaam iga gaarsiiya amiirkiina intaad u tagtaan horta igu salaama waata hore wa quuluu lahu dhaha bacata ilayka waxaa kuu soo diray xaggaaga amiiru lmu'miniin mu'miniinta amiirkoodii baa bihada almaal xoolaha kuu soo diray litastaciina bihi saaad ugu kaalmaysato calaa qadaa'i xaajaatika danahaada gudashadooda wixii dan iyo baahi oo jirtaa u gudo ciyaalkana baugu gadgado baahidii waxyaabaha jirtaa bal waxay dabooli karta intaan ha kaa daboosho way soo qaadeen jaaa alwafdu wafdigii baa yimid marka yay u yimideen lisaciid bisurati kiishkii bay ula yimaadeen fa ilayha wuu eegay kiishkii markay u dhiibeen ayuu furay faidaa hiya danaaniir diinaaryaalaa ku jira kun diinaar baa ku jirta fajacala wuxuu gudagalay yubciduhaa canhu inuu xaggiisa ka fogaynaayo saasuu soo riixaya waa kunkii diinaar yubciduhaa inuu fogaynaayo canhu xaggiisa waxaal huwa yaquul uu leeyahay inaa lilah wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi وإnaa ilayhi raajicuun kaأnamaa naزlat waxaad moodaa inay kusoo degtay naaزilaة musiibo naazila aw xalla bisaaxatihi ama sarihiisa ay kusoo degtay baad moodaa ow amase xalla ay kusoo dhacday bisaaxatihi sabaha waa meeshuu degan yahay khadbun balaayo inay kusoo dhacday lacagihii loo soo diray layslaaha kaalmaysto oo gurigiis wax lagama shidee wuxuu arkayba musiibo inaa anagu lilaahi ilahay baan u sugnaanay wa inaa anagu ilayhi xaggiisa raajicuuna u noqonaynaa xooluhumaa waa musiiba dhinac ah marka laga fiiriyo ummad kas waxbaa lagu imtixaamay ummaddan xoolaha lagu imtixaamay ayay isku dilaan kaannamaa naزlat bihi naazila musiibo inay kusoo degtaad moodaa aw xalla bisaaxatihi ama sabihiisa ku soo dhacay khaطbun balaayii dhibaato kale fahabbat way soo booday zawjatahu xaaskiisii madcuuratan ayadoo argagaxsan ilaa odageedu in alla in allaa ku jira ma fadhin karto way soo carartay ayadoo madcuuro oo u argagaxsan war waxay tihi maa sha'nuka yaa saciid maxaa kugu dhacay saciido maxaa ku helay amaata amiiru lmu'miniin mu'miniinta amiirkoodii maa dhintay ma cumar geliisa lagu soo sheegay qaala bal may acdam min dalik wax ka weyn alla cumar dhintaa ficlad buu yidhi acdam min dalik wax ka weyn baa dhacay buu yidhi qaad waxay tiri usiiba almuslimuun muslimiinta lagu jebiyey fii waqcatin dagaal waqca iyo dagaal muslimiinta ku jira maa la asiibay oo la gaaro lagu jebiyey qaala bal acdam min daalika taasaaba ka daran buu yidhi wax ka daran baa jira macnaha taasaaba fududba qaad waxay tiri wamaa acdamu min daalika waayahe maxaa ka weyn amiirka mu'miniintoo dhintaa iyo muslimiin dagaal ay ku jiraan oo la jebiyo qaala wuxuu yidhi dakhalat calaya adunyaa adduuna ii soo galay buu yidhi adduunaa guriga iisoo galay muxuu rabaa liyufsida inuu fasahaabiyo aakhiratii aakhiradayda maalinta laba boqolee noo timaadaa fikri cayaana galaa soo intay naga maqan tahay masaajidka waa soo cararaa sideedaba adduunku waxbuu fasahaabiyaa adduunku mar kasto man zaada dirham zaada alhawa qofkii hal hal dirham ziyaadsadaa hawa u korodha murug baa u ziyaadaa baashintay kaa maqantahay bay fiican tahay iimaan aad ku leedahay marka waxay u gashay gurigayga inay aaqiradayda fasahaadiso waxallad waxaa soo dhacay oo soo galoo ku soo degay alfitnatu fitna soo gasho soosoo gashay fii beyti gurigayga qaad waxay tiri ma ogeyn lacagta inay meesha taalo tkls minhaa ka khalas bay tiri waay iska baabiya iska bixi hadday fidna guriga kuu soo gashay weliya laa tadri ma oga min amri danaaniiri shay-an lacagta danaaniirta wax kama oga khalas bay tiri waa haween ma dhihi leen iska khalas waxaan ku samaysay war haysihiisaa ilan dumarku aad bay xaaladdaa ugu badan yihiin qaal wuxuu yidhi awa tuciniinii calaa dalik migu kaadmaynaysaa baayihe waa ka khalisaa gurigaan ka saaraaye gacan migu siinaysaa qalab nacam ha ilan ma oga lacag inay tahay faahada danaaniira danaaniirtii buu soo qaaday fajacalahaa wuxuu yeelay fii surarin kiishash kiishash yar yar ah ayuu ku shushubay uma wazacahaa wuxuu u qaybiyey calى fuqaraaءi اlmuslimiin muslimiinta fuqaradoodii gurigiisa dabkama shidna waa madaxweyne waa hogaamiye barasaaf waay meel dhan buu madax ka yahay waa muslimiintii ayuu markaa u qaybiyey lam yamdi kama soo wareegin calىa dalika arintaa طawiilu waqtin wakti dheer kama soo wareegan xataa ataa ilaa uu yimid cumar ibn khaaab radia allahu canhu diyaara shaam diyaartii shaam buu soo galay ilaa ximsi shaam bay ka mid tahay diyaartii shaam ayuu soo galay yatafaqadu asagoo baarbaaraayo u kurgaraaya axwaalahaa axwaasheeda ila madaxa saasaa loo baahan yahay ma inay meel inta iska garaa iska jiiftaan sida loo jeedo waa la wareegaa dadweynaha la dhex galaa suuqaa la galaa waata xataa nebiga suuqa wareegi jiray badalka qoyin gacanta gelinaya maxaa waaye waxaan man qashana falaysa mina mar bax loo baahay in la tafaqudo oo la baarbaaro axwaalaha dadka ay ku sugan yihiin marka wuxuu u yimid liyatafaqada inuu u kurgalo ama uu baarbaara xoolaha falamaa nazla markuu soo degay cumar bximsa wa kaanat ximse waxay ahayd tudcaa mid loogu yeero alkuwayfa kuwayfa la ohan jiray kuufayarey kuufayari waa loogu magacaabi jiray wa huwa lilkuufati waa kuufayari waa kuufo la yareeyey wa tashbiihu iyo ekaashaheeda lximsa ximseay u ekayd kuufay ximso isku ekaayeen bihaa iyada maxay kaga ekeen waa likafrati shakwa dacwo badnaasho ahluha ehelka ximse iyo kuufada ay ahaayeen kuwa ka soo ashtakooda min cummaalihim madaxdooda ama shaqaalahooda iyo wawullaatihim ragga madaxda looga dhigo sideedaba inta badan aad baa looga soo sheegan jira kuufa ximsana kuufo kale aheedo waxaa la odhan jira ayadana kuufa yari kamaa sidii kaana yafcalu ay ahaayeen kuwa u sameeya ahlulkuufa falamaa nazala markuu soo degay cumar bihaa ayadii laqiihu waxaa la kulmay ahluhaa ehelkeedii ehelkii eh, eh, kuufa ayaa la kulmay nazala bihaa laqiihu ahluhaa lisalaami calayh say u soo dhoweeyaan inay salaamaan faqaal wuxuu yidhi kayfa wajadtum amiirakum amiirkiina iiga warrama koob wuxuu weydiiyey ka warrama ninkaan idin madaxad idinkaga dhigay fashakawhu way sheegteen ilayhi xaggiisa way ka dacwoodeen way ka ashtakoodeen ninkii noocaana laga ashtakoona kii kale ka xaraan cuno waxboobayo dadkaan cadaalad u samaynin bini aadamku way dhib badan yihiin fashakawhu way ka sheegteen ilayhi xaggiisa wadakaruu waxay sheegeen arbacan afar waxyaabood oo min afcaalihi ficiladiisa ka mid ah afar arrin buu sameeyaa oo aan dhibku aragna bay dhaheen kullu waaxidin afartaa mid kastoo ka mid ah kullu waaxidin mid kasta oo minha afartaa ka mid ah acdama min alaakarta kale way ka weyn tahay afar dembi bay ku ashtakeeyeen oo midoodta kaley ka weyn tahay qaala cumar wuxuu yidhi fajamactu waan kulmiyey baynahu asaga iyo wa baynahum ayaga cadaaladdaa saas ah ninkaana madax ah iyo alla dhaafii ma jirto halkaasaa la soo fadhiisiiyey ayagii soo ashtagoodana waa la soo fadhiisiiyey cumar wuxuu yidhi wadacawtu اllaha ilaah baan baryey allaa yukhayiba inuusan igu hoojinin dannii malahayga fiihi asaga aan danninaayo malaan ka qaba aniga saciid nin fiican baan u haystaa ashtakana way taalaa ilaahay waxaan ka baryay inuusan malahayga igu hoojinin faqad kuntu waxaan ahaa bu yidhi cumar cadiima hiqati kalsooni weyn baan ku qabay bihi asaga nin kalsoonidiisu ay ku weyn tahay saciid ayaan ahaa buu yidhi haddana ishtakaa ka socotaa falamaa goobtii asbaxuu ay ahaadeen ama ay ku waafariisteen cindii agtayda hum ayaga iyo wa amiiruhum amiirkooda way wada fadhiyaan qultu waxaan ihi buuri cumar maa tashkuuna fii maa tashkawna maxaad ka sheeganaysaan min amiirikum amiirkiina madaxweynihiinii waa karaaye bal hadla maxaa ka sheeganaysiin qaali waxay dhaheen laa yakhruju ilayna nooma soo baxo xafiiska ma furo xataa yatacaala nahaar ilaa maalinta ay kor noqoto gurigiisu isaga jiraa shan saac lix saac marka la gaaro ay maalinta kor noqoto yuu noo yimaado dadka usoo baxaa faqultu waxaan idhi wamaa taquulu maxaad ka oran lahayd fii daalika arrintaa yaa saciida saciidow saciidow arrintaan balka hadal bal dadku waxay kaa ishtakoonayaan inaadan u fuxrin xafiiska oodan u soo bixin ilaa maalintay kor noqoto fasakata wuu aamusay saciid qaliilan waxoogaa uma qaala wuxuu ihi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay inii anigu kuntu waxaan ahaa akrahu mid nacaa an aquula daalika inaan arintaa ku hadlo macnaa inaan arrintan ka jawaabo waa runtood laakiin inaan ka jawaabo oo aan dhaho sababta aan sheego waa nacaayey amaa wainahu laabudda minhu laakiin hadday lagama maarmaan noqotay amaa laakiin wainahu ay lamri washaniya laabudda minhu waa lagama maarmaan hadda hadday lagama maarmaan noqotay waan sheegayaa waay fainahu laysa liahlii ehelkayga ma laha khaadiman wax u shaqeeya ciyaalkayga yaryarka iyo xaaska wax khaadima ma laha fa aquumu waxaan u istaagaa fii kulli sabaaxin subax kasta waan kacaa fayacjinu lahum waxaan u qooshaa oon u cajiimiyaa cajiinahum cajiinkooda cajiinka anaa qasab u yiri uma kabacdi atalaafu waan sugaa qaliilan waxoogaa xataa yakhtamira ilaa uu khamiiro ila isla markii lama muufayn karo ilaa uu ka khamiir noqdo ayaan sugayaa uma akhbizhu lahum waan u muufeeyaa buu yidhi canjeeradaan u dugaa ama muufada uma atawada waan weyse qaataa linnaas dadkaan usoo baxaa buu yidhi arrintaas sameeya madaxweyne waa shaqaalo ma laha asaa cajiinka qasaay qaala cumar wuxuu yidhi faqultu lahum waxaan ku idhi wamaa tashkuuna minhu maxaad haddana ka sheeganaysaan xaggiisa aydan haddana taa waa laydinkaga jawaabaye tu kala sheegta qaalu waxay dhaheen innahu asagu laa yujiibu axadan qof ma ajiibo bilaylin habeen habeen haddii loo baahdo maba la helaba saad albaabkiisa u garaacaysa kaa furi maayo xataa allahasha kula hadli maayo laa yujiibu axadan bilayl habeen qof ma ajiibo qultu cumar waxaan ihi wamaa taquulu fii daalika yaa saciid tanna maxaad ka dhihi lahed maxaad ummadda habeenka hor ugu qaban weysay qaala wuxuu yidhi innii anigu wallaahi baan ku dhaartay kuntu waxaan ahaa akrahu mid karaahsada oo naca an uclina inaan iclaamiyoon bandhigo haadaa midaan aydan sidoo kale tanna aad bay ugu culustahay inaan sheego laakiin waan sheegayaa fa ana anigu qad jacaltu nahaara maalintii baan u yeelay lahum ayaga maalintii oo dhan baan u shaqeeyaa wallayla habeenkiina lilaahi baan siiye caza wajalla ma isugu dara dhammaan goorma ilaahay caabada subxaana wa tacaala habeenkii salaad baan u istaagaa ha isgaraacaan hadday rabaan waxay daba ha soonaan ilaah baan u taaganaa subxaana wa tacaala maalintii laakiin hawsha u qabtaa habeenkiisa ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala qultu wamaa tashkuuna minhu aydan haddana maxaad ka sheeganaysaan qaaluu waxay dhaha taas waa tii labaad waa tii saddexaatan innahu laa yakhruju ilayna yowman fi shahr bishii hal maalin nooma soo baxo bishi waa meeqa soddon maalin soo ma aha hal maalin oo ka midu maqnaadaa xafiis maba furaba hadduu furaayo qorax dhici buu furaa saa darteed halkaas maalinna dadka uma soo baxo ma noo soo baxo innahu asagu laa yakhruju ilaynaa yowman fi shahr bishii hal maalin buusan soo bixin qultu waxaan idhi binu cumar wamaa haadaa yaa saciid tanna maxaa waay haddana tanaaba ka darane qaala wuxuu laysa lii qaadimun qaadin malihi yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyo walaysa cindii hiyaabun dharna ma qaba buu yidhi hayru latii calaya midkaan korkayga saaran maahane halkaan qamiisan qaba anoo dhan faana aqsiluhaa waan mayraa waan dhaqaa fi shahri bishii maratan hal jeer baan dhaqaa buu yihi waantadiruhaa waan sugaa xataa tajif ilaa u qalalo engego uma akhruju ilayhim waxaan usoo baxaa xataa maalintaa ma maqnaadee fii aakhiri nahaar maalinta aakhirkeedaan usoo baxaa buu yihi khamiiskaasaan dhaqanaa waxaan ku badashdamaysto gurigaa iska fadhinaa ilaa u ka engego waa soo gashanaa waa soo baxaya saasuu markaa ula jeedaa nin wasaqlaa ma aha radi allahu tacaala canhu laakiin shaam baa iska qabow sideedaba dhaqtaan wax u badan noocaas looma baahna dharka hadduusan qofku ku dhididin waxyaaba badan aysan asiibin dhaqitaan saasoo badan uma baahnaanayo bishii marka hal mar buu dhaqanayaa radia allahu tacaala canhu uma qultu waxaan idhi buu yihi cumar wamaa tashkuuna minhu aydan xabad baa dhiman saddex bay ka sheegteen haddana maxaad ka sheeganaysaan qaalu waxay dhaheen tusiibuu waxaa asiibtoo qabataa min xiinin ilaa aakhar waqti ilaa waqti min xiin waqti laga bilaabay ilaa aakhar ilaa waqti kale ashyatan mirdaboo suu ujagu suuxaya ashyaa ku dhacaysa fayaqiib wuxuu ka maqnaanayaa caman fii majlisihi dadka majliskiisa fadhiya asagoo dad la fadhiyaanu iska suuxa dadaan meesha fadhiya ninkaan maba noo noqon karay dheheen taasna waan ka sheeganaynaa faqultu waxaan idhi buu yidhi maa haadaa yaa saciid tanna maxay tahay saciido faqaala wuxuu yihi shahidtu waxaan ka qayb galay masraca khubayb hatii aan soo marnay khubayb dilkiisii waa bin cadi waa ana mushrik anoo gaal ah wara'aytu waxaan arkay qurayshan quraysh oo tuqaطcu googoynaysa jasadahu jirhkiisa wahiya taquul ayna odhanayso atuxibu ma jeclaan lahayd an yakuuna muxammadun muxamed inuu ahaada makaanaka booskaaga meesha lagu soo xidho fa yaquul asagana uu leeyahay wallaahi maa uxibu allah ku dhaartay ma jecli an akuuna inaan ahaado aaminan mid aamin ah fii ahli wa waladii ehelkeedii owlaadeeda inaan ku dhex aamin noqdo wa anna muxamada nebi muxamedna tashuuku ay durto shawkatan qodax maalintaasaan goobjoog ahaa wa inii anigu buu dhahay saciid wallaahi baan ku dhaartay maa dakartu ma soo xasuusto daalika alyow maalintaas wixii dhacay kayfa sidii kayfa sida anii anigu taragtu aan uga tegey nusratahu u hiilintiisa inaan u hiiliya bay ahayd maalintaa uma hiilinin ilaa danantu waxaan u malaynayaa ana allaha laa yakfiru lii inuu ilah ycafinaya subxaana wa tacaala maalintaa haddaan xasuustay inaan lay cafinayn baan moodaa wa asaabatnii waxaa i tilka algashya mir daboolkaasaa i buu dhahay markaan soo xasuustaba saasaan u suuxaa cinda dalika marka agteeda qaala cumar wuxuu yihi alxamdu lilah ilahay baa mahad iska leh alladii allihii lam yukhayib aan igu xumaynin ama aan igu hoojinin dannii malahayga biyo asaga aan maley saad u malaynaya bay noqotay buu yidhi uma kabacdi bacaa lahu wuxuu u diray alfa diinaarin kun diinaar kale kii horeba meeshuu kala qaybiyey kundina kala loo diray liyastaciina biyaasuu ugu kaalmaysta calaa xaajatihi dantiisa falamaa ra'athaa maanta bay aragtay gabadhii falamaa goortii ra'athaa ay aragtay zawjatu xaaskiisii qaarda waxay tihi alxamdu lilah ilahi baa maa iskale alladii allihii agnaanaa naga kaa deeqay naga kaa kaafiyey can khidmatika shaqadaada adaa cajiin qasi jiray soo ma aha maanta lacag baa noo timid ishtari lanaa noo soo gad marka hore muna noo soo gad qalab noo soo gad alaab noo soo gad sariir noo soo gad waxbay keentay noona noo soo gad bay tiri wasta'jir lanaa noo soo kiray oo noo samey khaadiman shaqaale fa qaala laha wuxuu ku yidhi wahal laki walaalay ma rabtaa oo ma kuu sugan tahay fii maa shay huwa asaga khayrun ka khayr badan min daalika arrintaa idan hadda qidmo alaab iyo iyo waxyaabo kale aan noo soo gado hub iyo qalab inaan noo soo gado shaqaale aan guriga dhex keeno nooga shaqeeya wax kaaga khayr badan u ku tusiyaa qaad waxay tiri wamaa waa maxay qaal wuxuu yidhi nadfacuhaa waxaan u dhiibanaynaa lacagtaan ilaa man qof ya'tiina noo keenaya biha ayada waxaal naxnu anagoo axwaju maa naquunu ilayha aan aad ugu baahannahay maalin ay baahi adag jirto oo baahida aan u qabnay aad u daran tahay qof noo keenaaya ayaan u dhiibanaynaa nadfacuhaa waxaan u dhiibanaynaa ilaa man ya'tiinaa bihaa qof noo keena lacagtan wanaxnu anagoo axwaju aan kuwa u baahi badan maa inta nakuunu aan baahi ilaah xaggeeda kuwa u qaba qaalad waxay tiri maadaak maxaa lahay kaana qaala wuxuu yidhi nuqridahaa allaha allaan u amahsanaynaa qardan xasanan amah wanaagsan in tuqrid allaha qardan xasanan yudaacifhu lahu ilah baa noo laabaabay subxaana wa tacaala qaalad waxay tihi gabar fiican bay ahayde nacam ha waan kula qaatay wajuzita khayran khayr allah kugu jaasiye waad asiibtay bay tiri mar aakhira hala gaari qof abaa amaanaga daay wax maanaleeyihi dumarkeena maarsa maaha wajuzita khayran khayr ha lagugu jaasiye famaa haadara kama kicin majlisahu fadhigiisii majliskii alladii huwa fiih uu fadhiyey ee uu ahaa xataa jacala ilaa uu yeelay addanaaniira lacagihii fii surarin kiishash yar yar ah ayuu ku shushubay wa qaala wuxuu ku yidhi liwaaxidin mid oo min ahlihi ehelkiisii ka mid ahaa inطaliq bihaa la tag intaan ilaa armalati fulaanin hebel garoobtiisii ugeey garoobtii xagga deganaydoo ninku ka dhinta ugeey wa ilaa aytaami fulaanin hebel agoontiisii ugeey wa ilaa masaakiini aali fulaanin reer hebel masaakiintoodii ugeey wa ilaa mucwizi aali fulaanin reer hebel kuwoodii baahnaa maciiska dhibka qabay u geey radia allaahu ilaahay haka raadi noqdo can saciid bin caamir aljumaxiy faqad kaana wuxuu ka mid ahaa min aladiina kubii yuqhiruuna dooray oo naft calaa anfusihim naftooda ka dooray dadka naftooda ka qaaday buu ahaa walow kaanat bihim khasaasa baahi baa ku sugnaatee haba baahnaadaanee naftooday ka qaadeen سعيد بن cmr baan meesha ka bxayn waxaanu geli doonaa adii rabbi ma beritoole الطufayl بن cmr الdawsي in shاء الlahu taعaalى وبالlahi توفيq والlah subحaanaه وتaعaalى